calىa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacdu waxayna ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad fasalkii shanaad baynu ku jirnay kitaabku shan qaybood qaybta koobaad caqiido wey caqiidada waa ka nimid qaybta labaadna adab wey qaybta saddexaadna akhlaaq wey qaybta afraadna cibaadaad wey qaybta u dambaysaana mucaamalad wey kitaabku manka waa sharcigi oo kaamilow idan waxaynu maraynay alfasulkhaamisu fi ladabi maca anafsi fasalka shanaad wuxuu ku saabsan yahay adabta maca nafsi la edab qaato ka gadaal waxaynu maraynay dadkii qiimiga badna ee salafu saalixa ah hadalladii laga wariyey ama nafta marka la edbinayo wixii lagu edbin lahaa mujaahada ayaa u dambeysay nafta lala dagaalamo markaa nin taabici ah loo ikhtibaarayaa inuu yahay min afdali taabiciin taabiciga intii ugu fadli badnay uwaysul qarani magaciisa loo ohan jiray ninka ayaynu maraynay wa kaana uwaysun uways wuxuu ahaa alqaraniyu reerkuu ka dhashay raximahu llah ilaa uu weysa u naxariisto taxaalaaye bakorahay yaquulu uweys wuxuu oran jiray marka gabalku dhaco haadihi leylatu rukuuc caawa waxawadii rukuuc ayuu dhihi jiray fa yuxyi leyl habeenkiibu wuxuu ku noolan jiray kullahu habeenkoo idil fii rakcatin rukucsanaan markay qoraxda dhacdo ilaa waaga ka badiyo intaasuu rukuucsanaan jiray waidaa kaanad hadday ahaato alleylatu laatiya habeenka labaad ee iman doonaana qaala uways wuxuu dhihi jiray haadihi middatana laylatu sujuud sujuudda habeenkeedii wey kolkaa fa yuxyi leyla habeenka labaad buu nooleyn jiray kullahu dhammaantiisa fii sajda sujuud buu ku dhammayn jiray wa qaala haabit wuxuu yihi albunaaniy raximahullah ilaa haabit ha u naxariisto edragtu waxaan haleelan soo gaaray rijaalan rag kaana axaduhum midkood wuxuu ahaan jiray raggaan soo gaaray yusallii mid tukada sida uu tukanayaana fayaxjaz markaasuu cajisi jiray an yaatiya inuu yimaado firaashahu gogoshiisa ayuu ka cajisi jiray ilaa xabwan garguurad maahaane inuu wax kale ku yimaado wa kaana axaduhum qofkood wuxuu ahaa yaquumu mid habeenkii istaaga siduu qiyaamuleyl ugu jiro xataa tatawaram ilaahay ka bararto qadamaahu labadiisa lugood min tuuli ilqiyaam taagnaanta uu taagnaa dhirirkeeda darteed ay lugihiisu la barari jireen wayablug axadkood wuxuu gaari jiray min alijtihaad dadaal iyo naf la dagaalamid fi lcibaada ee baxaabudidiisa gudaheeda lagu dadaalo wuxuu gaari jiray mablaqan heer maa low qiila haddii loo yihaah lahu isaga alqiyaama qiyaamadii la sugaayey hadan berri bay qiyaamadu dhacaysaa haddii loo yihaah maa wajada uusan heleen masiidan intuu sameeyey wax uu ku dara wa kaana wuxuu ahaa idaa jaashata qabowgu hadduu yimaado yaquumu waa tukan jiray fi sadxi aqalka dhaladiisa ayuu ku tukan jiray liyadribahu inay ku dhufato alhawaau dabaysha albaaridu qabow dabaysha qabow markay kugu dhacdo dhiiggaaga fadhiisto marka ma hurdi kartid oo falaa yanaam uusan dib u seexan waidaa jaa sayfu haddii jilaal iyo kulayl yimaadna qaama waa istaagi jiray taxta asakfi degmada hoosteeda liyamnacahu inuu u diido alxaru kulaylka min annawmi hurdada oo haddii kulaylku kaa bato dhiiggaagu karaana ma gami karaysi wa kaana bacduhum qaarkood wuxuu ahaa yamuutu mid nafbaxa wa huwa isaga oo saajidin sujuudsan wa qaalat imra'atu masruuq masruuq waa nin taabicia ah, nin fiican oo cilmi badan wey naagtuu qabaa waxay tidhi raximahu llahu tacaala allah u naxariista masruuq iyo iyadaba odagii qabee masruuq ahaa bay tilmaamaysa kaana masruuqu wuxuu ahaan jiray laa yuujadu inaan la helin ilaa haddii lala kulmo wasaaqaahu labadiisa dhudhun muntafiqatan ay yihiin laba barbararsan min tuuli ilqiyaam taagnaantu habeenka taagnaa dhirirkeeda darteed bay lugihiisu la barari jireen waxay tidhi wadaadda waa wallah rabbiga garlugu caabudaan ku dhaartay in kuntu waxaan ahaa la ajlisu inaan fadhiisto khalfahu gadaashiisa wahuwa isaga oo qaa'imun taagano yusallii tukanaya faabkii waa oyni jiray raxmatan naxariis ahlahu masruuqu naxariisanayo wa kaana wuxuu ahaa minhum salafu saalixa xaggooda man dad ka mid ahaa idaa balaqa marba hadduu gaaro alarbaxiina afartan min cumrihi cimrigiisa hadduu afartanba gaaro bawaa wuxuu duubi jiray firaashahu gogoshiisa falaa yanaamu ma seexan jirin calayhi cala alfiraash firaash korkii kuma seexan jirin qadu weligii yaalihi wayurwa waxaa la sheegay ana imra'atan qof haweena qoftaasoo saalixatan wanaagsan min saalixi salaf dadkii horreeyey intooda suusuubanaa ka mida yuqaalu lahaa magaxeeda waxaa la ohan jiray cujraa la ohan jiray makfuufata albasar mid indhahalaa bay ahayd kaanad naagtaa fiican waxay ahaan jirtay idaa jaa-a saxaru aroorta marka la gaaro naadad waa dhawaaqi jirtay bisawtin cod lahaa uu u sugnaaday iyada codkaasoo maxsuun cod murugi iyo tiiraanye leh bay ku qayli jirtay hadalkay dhihi jirtayna waa kana ilayka adiga eebow xaggaaga ayaa qataca alcaabiduun dadkii caabuda ayay gooyeen dujalayaali habeenyaal mugdigooda bay cibaado ku gooyeen yastabquuna iyagoo reebanaya ilaa raxmatika adiga eebba weynaha naxariistaada wa fadli makfiratika adiga eebba weynaha dhaafideeda dhaafidaa dheeraadkeeday sugayeen fabika adiga ayaa yaa ilaahi eebba weyno as'aluka aan ku weydiisanaya laa bikayrika adiga axad aan wax weydiisan maayo an tajcalanii in adiga yeeshid fii awali zumrati saabiqiin wasaabiquuna saabiquun ulaa'ika almuqarabuun fii jannaati annaciim dadkaas sidaa qur-aanka loogu xusay ee qur-aanka loogu ammaanay ee adduunkana khayrka u horeeya aakhirana jannogelid u horeeya an tajcalanii eebba inaad igu dartid fii awali zumrati saabiqiin kuwa jannada u horgalaya jamaacadooda midda ugu horeysa inaad igu dartid adiga alla aan ku su-aalanayo waan an tarfacani inaad eebba kori qaadid ladayka adiga eebba agtaada fii xilliyiin jannada xilliyiin la yidhaah gudaheedana adiga eebbaa keligaa baan weydiisanaya fii darajati lmuqarabiin adiga eebbaa kuwa lagu dhoweeyo kuwa garaadahooda inaad ii qaadidna ilaahu adaan ku su-aalanaya wa an tulxiqanii inaad eebbay haleeshiisid bicibaadika addoommadaada asaalixiina suusuubanna adaan ku weydiisanaya faanta adiga eebbaa wa arxamu raaximiin inta naxariisataa ugu naxariis badan wa acdamu alcudamaa inta weyne xadka ugu weyni badanna adiga eebbaawe wa akramulkuramaa inta deeqsiyaala axadka ugu deeq badanna adiga eebba'awey yaa kariim ilaaha wanaagga badanow inta markay tidhaah suma ka gadaalbay takhiru dhulka u hooban jirtay saajidatan iyadoo foolka dhulka la tiigsatay walaa tasaal kamana ayan suuli jirin tadcu inay sidaaseeba u tuugayso wa tabki ay oynayso ila alfajri waaga intuu ka baryo alfaslu saadisu fasalkii lixaad isaguna fi ladabi anshax iyo usluub gudihii buu ku saabsan yahay maca alkhalqi uunka mixil eedab qaata wey haddii niyadii iyo khaaliqii iyo rasuulkii iyo kalaamkii eebbe iyo nafta laga soo gudbay kolkaa makhluuqa sida loola dhaqmo oo looga edab qaatana fasalkaana ku hadlaayo arrinkaas arrinkaa fasalkaa ku saabsan alfaslu saadis fasalkii lixaad fil adabi edab qaadasho gudaheed ayuu uu fasal yahay maca alkhalqi unka la jiridiisa la edab qaato wey waxaa ugu horeeya marka mar haddii laga hadlayaa makhluuq labada waalid lagama horeyn karo sidii eebba qur-aankiisa kariimkaaba uu ku tilmaamay meelo badan oo mar alla markii eebba xaqiisa uu ka hadlaaba uu labada waalidna uu xariirin jiray ka qowlihi tacaala oo kale waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni xisaana wa ka qowlihi tacaala waxbudu llaaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni xisaana wa ka qowlihi tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni xisaana mar haddii makhluuqa laga hadlo la yihaah labada waalid wax ka horeyn karaa male sababkuna way iska cad jiritaankaaga adiga a jirtada ilaah iyaguu sababkaaga dhigay markaa labadii axad oo haddii jiritaada sabab u noqday axad ka xaq weynaan karaa lama arkow kolkaasaa darteed buu shiikhuu yidhi alif wuxuu ka bilaabay alwaalidaan labada wax dhashay sidii looga edab qaato loola dhaqmo yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bixaqi ilwaalideyn labada wax dhashay xaqooda ayuu rumaysan yahay calayhi cala almuslim qofka muslima korkiisa ahaaday wa waajibi birihimaa labada waalid samafalidooda samafalidaa waajibnimadeeda ayuu muslimku rumaysan yahay wa daacatihimaa labada waalid warkooda warkaa yeelidiisa waajibnimadeeda ayaa qofka muslimihii rumaysan yahay walixsaani samafal ilayhimaa ila alwaalideyn labada waalid loo samafalo ayuu qofka muslima rumaysan yahay laa likawnihima labada waalid inay yihiin keliyata ma aha sababu wujuudihi qofka muslima jiritaankiisa uu jiraa dunyada sababkii ugu waxnaa inay labada waalid yihiin oo keliyata faxasbu ma aha aw likownihimaa inay labada waalid yihiin darteed ma aha inay qadamaa hormariyeen lahu qofkan muslimkaa min aljamiili wanaag iyo walmacruufi samafal ma inay u hormariyeen uu wajaba waajibay macahu la jiridiisa mukaafaatuhumaa labada waalid abaalmarintooda bilmithli wanaaggay ku hormariyeeno adigoo yaroon wax ahayn uurkiiyo ifkaba lagugu dhaqaalayn jiray taa keliyeeta maaha bal labadaba waxaa ka weyn lianna allaaha eebba weyne casakaadka addoommada wajalla eebba weynaay awjaba eebbaa waajibiyey raacatahumaa labada waalid warkoodii la yeelo wakatabeeba wuxuu xukumay calal waladi ka la dhalay korkii birahumaa labada waalid u baari noqoshadooda iyo walixsaana samafal ilayhimaa labadooda loo samafalo xataa qarana ilaahay ba xariiriyey daalika xaqaa waalidka uu bixaqihi eebbaweynihii khaaliqa ahaa xaqiisii buu la xariiriyey xaqii halwaajibii waajibay lahu eebba u waajibay ahna min cibaadatihi eebba weyna caabudidiisa waxdahu keligii la caabudo duuna hayrihi eebba weyne kayrkii aan la caabudin oo faqaale eebba wuxuu yidhi casa kaadka addoon wajalla weynaay waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu dardaarmo addoommada faray allaa tacbuduu haddaad addoommadii tihiin inaydan caabudin baa eebba idin faraya ilaa iyaahu isaga eebba eebbaweynaa maahaane axad kale inaydan caabudin wa bilwaalideyn labadii wax dhashayna wuxuu eebba idiin farayaa ixsaanan samafal ima yabluganna hadday labada waalid gaaraan intaka adiga waladka agtaada alkibara gaboobin axaduhumaa labada waalid midkood hadduu gaaro aw kilaahumaa ama labadiiba agtaada hadday ku waayeelaan falaa taqul ha dhihin lahumaa labada waalid ufin waad uraysaan ha u dhihin walaa tanharhumaa hana guulguulin ee waqul lahumaa waxaad labadii waalid u tidhaahdaa qowlan hadal kariiman wanaagsan waqfid raarici lahumaa labada waalid janaaxa dulli raaracsanaan dhinaceed min alraxmati min ajli araxma naxariis daraaddeed dhinacaaga u raarici haiska kordhigin haiska weynaysiinin intaa markaad qabatid haddana xaqoodii ma gudna ilaah utuu ka gadaal waqul waxaad tidhaahdaa rabbi yaa rab aniga rabbigayow irxamhumaa labada waaliduu naxariiso kamaa rabbayaani siday iigu naxariisteen sagiiran anigoo ah mid yar wey waqaala eebba wuxuu yidhi subxaanahu eeblaa watacaalaa koraha wawasaynaa waxaan farnay alinsaana dadka biwaalidayhi labada dhashay u farnay inuu u samafalo wey xamaladu waxaa qaaday ummuhu hooyadii baa caloosha ku qaaday wahnan jilaac calaa wahnin jilaac kale lagu daray wey iyadoo dacfigii bashariyada qabta eeba uu yihi wakhuliqa linsaanu daciifa dadka waa iska ayay haddana jiro ku qaaday wey xamaladu waxaa xambaartay oo caloosha ku qaaday ummuhu hooyadiis baa caloosha ku qaaday wahnan tabarxumo iyo jilaac bay caloosha ku qaaday calaa wahnin jilaac kale korkiis la yeelay wa fisaaluhu hadduu dhasha ka gadaalna waxay dhabarka ku waday fii caamayn laba sano gudahood markaasaa eebba yihi subxaana an ishkur shukri ayuha alinsaan lii aniga eebbee ku abuuray iyo weliwaalidayka labada ku dhashay ilaya aniga eebbaa xaggi ayaa almasiir ayatiinka dambe ahaadayu wa qaala arasuul rasuulkana wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye lirajuli nin wuxuu u yidhi alladii ninkii sa'alahu rasuulka weydiiyey qaa'ilan isagoo ninku yidhi su-aashii waatana man axaqu yaa ku garle bixusni suxbati aniga saaxiibnimadayda wanaaggeeda oo saaxiibnimo wanaagsan inta dad uu yahay ideylkii qofka ugu xaq weyn inaan saaxiib fiican la noqdo waa qofke qaala nebiga wuxuu yihi ummuka hooyada baa marka koobaad ah qaala ninkii baa su-aal labaad celiyey wuxuu yihi suma hooyaday ka gadaad man qofkee baa ku xiga qaala jawaabtii labaad nebiga wuxuu yihi ummuka hooyadaa baa ku xigta qaala ninkii su-aashuu ku soo noqday hooyaday waan gartay suma man yaa hooyaday ku xiga qaala markii saddexaad nabiga wuxuu yihi umuka hooyada saddex goor baa la maraya qaala ninkii wuxuu yihi suma man saddex goor hooyaday markay saaxiibnimo fiican igu leedahay yaa xiga qaala markaasaa nabigu yihi abuuka abba idan waxaad ogaatay inay hooyadu aabbaha ka xaqweynta waana goorma samafalid markii laga hadlaayo weliba xaqii markii la qaybiyo wuxuu noqonaya afar qaybood baa laga dhigay saddex baa hooyada la siinayo aabbaha qaybta afraad baa la siinayo markaa samafalkii markii loo qaybiyey afar saddex hooyadaa qaadatay aabbahana qaybtii afraad buu qaatay waxaana taa lagu garanayaa dadaalka lagaa soo maray baan sinnayn xaqa hooyo ay kugu leedahay iyo ka aabbo waxaa badiyey dadaalka adiga dhalintaadii iyo barbaarintaadii qaysay hooyo ka qaadatay aaba kama qaadan wa qaal waxaa kaloos nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam eebba nabiga korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye in allaha eebbaweyne xarama ilaah wuxuu xarimay calaykum idinka dadkaa korkiinna xuquuqa alummahaat hooyooyin caasintooda iyo wa manca wax waajiba diididii iyo wahaati waxaan bannaanayn dalbashadii wawa'dalbanaad gabdhaha nolosha lagu duugaayo intaba waa la xarimay kolkaa waa siman yihiin hooyo caasi lagu noqdo iyo waxaan banaanayn in la dalbado iyo wax waajiba in la diido iyo gabdhahoo noolnool in la duugo intaba xaaraam afarta waa siman yihin ka gadaal wakariha wuxuu eebba qoonsaday lakum idinka addoomaha qiila wa qaala oo waxaana baabi'iyu waran ansaas lahayn meeluu ka yimidna la aqoonin cid ku shaqalana uusan jirin waxaa la yidhi in la yidhaaho kolka warka la qaadayo shardi buu leeyahy shardiga warka lagu qaada waxaa ka mid a ah, qofkaad ka qaadaysid inuu mawsuuq yahay qof lagu kalsan yahay oo muslim tuusana oon dunuubta waaweyn aan kabiirada gelin sakaa'irtana laasimin qof noocaasa waa inuu yahay isaga naftiisana markuu warka kuu sheegayo samictu waan maqlay akhbaranii waa la ii sheegay ambaanii waa inuu yihaa waa la yihi meelka ka qarin qur-aanka marka waxaas aan asaas kalayn raacraacidiisa ilaah waa reebay fii suurati alisraa walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun haddaadan xaqiiqo haynin laa takfuwa raacraacin maa laysa laka bihi cilmun waxaadan yaqiinba u hayn ha raacraacin waxaadna ogaataa ina asamca waalbasara waalfuhaada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uul waxaan xalaal ahayn haddaad dhegaysatid amaad dhowrtid amaad qalbiga ku qaadid waa lagu weydiinaya qiila waqaala wa kuturi kuteen qiila waqaal kuturi kuteen waxaan asaas lahayn cid tirina loogeyn meel lagu tirana lahayn markhaatina aan loo haynin waxaa noocaas oo kale wey waa lagu cadaab mudanaya wasadaqa allahu fii qowlih wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin kolkuu ilaah tirinayey naar saqale la yidhaah oo aada u qaab daran dadka la geeyey markii lagu ururiyey kadib ayaa iyagii la weydiiyey oo la yihi saqaro maxaa idin keenay maa salakakum fii saqar afar dembi bay sheegeen qaaluu lam naku min almusalliin tukadaana laga waayo maana tukan jirin idan haddii qofku uu tukan waayo saqaraa la geynaayo walam nakun nudcumu lmiskiin naxariis laaba hadduu yahay wixiisa isaga iska qoosqooshta oon ka bixinin oon masaakiinta u dabxaynin isna saqaraa la geynayo wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'iliin warka way iska dabaalan jirnay ma runba ma beenba ma saxiixba ma faasidba ma xaqba ma baatilba uma aanan kala meeldayi jirin wa kunnaa nakhuudu wulu tukadii wey wixii loo yaqiinay innagana ogtiin dhibaatooyinka aynu soo marnay waxaa ka mid a in la yihaahdo weli tukadii waa la fasaxa waa markii axsaabta jirtay wey waa la isdooranaya macnaheedii waa maxay aflagaadada xalaal wey kolkaasaa qoloba qoloba kala caaynaysa waxa jiriya waxaan jirin ba sheegaysa sow gaalnimo maaha aflagaada yaa banayn kara ilaah waa uu xarimay inuu qofna qof kale uu u gafo rasuulkana waa xadeeyey ina dimaakum waamwaalakum waaxraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada alaa hal ballaqtu qowlkii nebiga wey qof muslima qof kaloo muslima dhiiggiisa iyo dhaqankiisa iyo sharaftiisa inuu fargeliyo oo wax ka sheegaa ma banaana يا ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qawmin لا yaskar qawmun من qawmin cidna yixid ku jeesjeesi qofna yuusan qof xaqirin saasay diintii qabtaa haddaba waxaa noocaas oo kalea ah. wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin yaan isaga dabaalan jirnay wa kunnaa nukadibu biyowmi iddiin idan ku talagal haddaad salaada ka tegtid amaad sakadiiyo waajibka bixin weydid amaad baatilka ku dabaalatid amaad qiyaamada beenisid xaafadaada waa taqaanaa saqarow maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nudcimu lmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunaa nukadib biyowmi iddiin xataa ataana alyaqiin dhaqankaas xaaraamtaa oo salaad la-aantii iyo naxariis darradii iyo beenku dabaalashadii iyo qiyaamo beerintii waxaan ku sugnayn ilaa geeridii nooga timaado wey oo tawba ma haleelin dhan tawbaa ka towba nasuux haddii lala yimaado watawbatu tajubu maa qablaha wixii ka horreeyay kacaysaa wey idan qiila waqaal ilaah waa nacaya waxba ku fali maayo wa kahrata su-aal weydiin badnaan waxaad weydiinaysana wax ku anfaxa maaha amaa wax ku anfaxa hadduu yahay sida su-aalu tacallum oo kale masaa'il aad ka jaahil tahay inaad barataa doonaysa taasoo waajiba maaha ilaahba saw ma oran fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan wax aqoonin inta wax taqaanaa wax weydiiye haddaad ilaah baryanaysana was'alu llaha min fadlihi ilaah deeqdiisa warsada su amar eeba ma ah laakiin ilaahna ma tuugaysid wax diinoo ku anfacana ma sheegaysid waa su aalan waxba ka jirin maanta maxaa la soo sheegay b b c maxay tiri wey waxay b b c tiri maxaa kaa galay wax soo sheegay maxaa kaa galay wakti halays wey markaasaa la yidhaahdaa isaga wakti qaadanayn idan waktiga in qiyaamo lagula xisaabtamayaa ogow kamana badna waktiga intii loogu talagalay howlahan eebba kuu diray ee cibaadadaa iyo waktigaa isku qayra haddii wakti la arkaaba wixii loogu talagalay aada samaysid wakti aada lumisa ma soo harayo ee markaad wakti luminaysid waajibkii waktigaas loogu talagalaad ka tagtay waxaad ogaata ilaah weyne waayidka ee ku abuurtay in hortiisa lagu joojinayo afar su-aal baana kuu taal laa tasaalu qadamaa cabdin yowma alqiyaama xataa yus'al an arba aan iska yarayna maalin turub noo keena ramadaan iyo turubna maxay sagadana masaajidka maa tegti maad ictikaafti maa qur-aan akhrisi markaad daasha maaseexati jifkaaga ha laguu qore qur-aankiina ha laguu qore joogidii masaajidka ha laguu qoro intaba ha laguu qoro ama filimo iyo waxaad la fiiriyo can cumrihi fii ma afnaah wa can jasadihi fii ma ablah jirkii quruxda badnaa eeba abuuray nagaad ka dhigtay meelad waa go-anta jirkaad maxaad ku baabaysay wa can cilmihi maadaa camila fiih haddaad wax taqiinay maadaanan ogeyn in beenta xaaraamta dilka xaaraamiya suuganimada xaaraamta sinada xaaraamta kufsiga iyo bililiqada inay xaaraam tahay maogid miyo waa og tahay ma ka leexatay mase kama leexanin kolka aniga waxma aqaan in ama kutubta la akriyo ama jaamica laga soo baxo kabaairta u shardiba salaad inay waajib tahay ma taqaanid miya insoonka waajib yahay naam waa taqaanaa haddaba intaad ogaatay bal waxaadan ogaanin ukaadi intii ma fulisa mase maadan fulinin wacan cilmihi maadaa camila fiih wa can maalihi xoolahaad gacanta ku hayso laba su-aal baa lagaa weydiinayaa min ayna iktasabahu waddada xoolahan kugu soo galeen ma wadda xalaala maad xoolahan ku dhaqday oo ku tacabtay mase waa iska laclaaci jirta wa fii maa anfaqa haddaadse maalka dhiibaysay meelihii eebba ogolaaday ma ku dhiibtay idan qiila waqaal war badnaanta iyo wa su-aal weydiin badnaanta iyo waidaacata almaal xoolaha dayicido waxaad haysatoona haddaad ku bixiso wada khayra wax ma aadan dayicin kolka xoolihii inaad dayacday inaadan dayicin maxaa lagu kala garanayo miisaanka la saarayaa waxa weye wixii eebba ku bixi ku yidhi haddaad ku bixisay maalkaagoo dhan maadan dayixin laakiin haddaad taana ku bixisay meel isleeba raalli ka ahayn waa ka ilaaxatalmaalki wa qaal waxaa kaloos nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalama alaa unabiukum ma waanan idiin sheegaynin biakbari ilkabaa'ir dembiyaalka waaweyn kuwa ugu waaweyni badan akbarku waa ismu tafdiil kabaa'irna waa jamcu kabiira dembiga la galaa laba u qeybsama dembi sagiiraa la yidhaahdaa midna kabiiraa la yidhaah kabiiradu tiro kuma koobna tilmaanbaysa ku koobanta kabiira maxaa la yidhaah dembigii u ku soo arooray imaa xaddun fi dunyaa aw waciidun fi laakhira adduunka qofkii dembigaa gala ciqaabkaasaa loogu talagalay baa la yidhi kabiira kuma dhina mithlu zina sinada oo kale oo waxaa eebba yihi subxaana azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda kol haddii la yihi labada sinaysata boqol ulood ha lagu dhufto waa xad eebba gooyey wey waa marka ayan guur soo marin amaa marka ay guur soo maraan boqol gaaruun ma heli karaan dhagax baa lagu dilay dhulka inta la duleeliyo oo dabada loo geliyo si aynu cadarin qaarkooda dambe la aaso intaas markay soo jeegto yaa dhagax lagu raawinaya ilaa naftay ka baxda kabiirow tuuganimadoo kale wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa waxaa la yihi tuugii gacantaa laga gooy tuugtii naagtahay iyaduna kabiiro wey qatlu nafsigoo kale wa katabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas fi lqasla idanku qofkii qof dila waa la dilaya iyadana waxiidkaasaa ku soo arooray sida qadfulmuxsanaadkaoo kale waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaat waxaasoo dhanba haddii la waayo qofkaasi waa xukuman yahay fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadaa waulaika hum alfaasiquun idan xaddun fi dunyaa waaka aw xidun fi laakhirati fanaja lacnat allaahi ala alkaadibiin calaa lacnatu ullaahi cala alvaalimiin haddii la yihi lacnada ku dhacdo ama khadabullaahi ha ku dhaco ama falaysa mina man khashanaa falaysa mina waxyaalaha uu nabiga yihi tilmaantaasay ku kooban tahay ama kow laba lama oran kolka waa taa kabaa'irti iyadii baa sii kala weyn toddobada u waaweyn dhegeyso alaa unabiukum ma waanan idiin sheegay biakbari ilkabaa'ir dembiyaalka waaweyn kuwa ugu waaweyni badan qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadan noo sheeginta ee waad noo sheegaysaa yaa rasuulallah eebbaweyne rasuulkiisiiyo qaala markaasaa rasuulku yidhi al-ishraaku in lala wadaajiyo wey bilaahi eebbaweyne khaaliqii iyo makhluuqii ayaa waxaad ka dhaxaysiisay fii xaqi illaahi caza wajal eebba wixii u gaar ula laha cibaadadii iyo tuugmadii iyo rajadii u noqoshadii iyo khushuucii iyo nadarkii iyo tawakulkii waxaasoo dhan eebbaa iskale markaad makhluuq u jeediso fa mushrikuun waxaad wax wadaajisay eebbi iyo waxaad ka daba wadown kolkaa kabiiro la gala taasaa ugu weyn taasaa kabiiro la galaa ugu weyn laba maxaa gashay wa xuquuqu lwaalideyn labada waalid oo lagu fallaagoobo lagu gacan sayrana tii labaad wey markuu nabiga labadaa marayey ee uu sheegayay caadi buu ahaa wa kaana rasuulka wuxuu ahaa mutaki'an mid tiirsan buu ahaa labadaa marka tiirsanaan iyo caadi buu ku sheegay fajalasa waa fadhiistay in ayaa korartay markaasaa nabigiina kululaaday wa qaala markuu fadhiistay buu yidhi alaa hooyaay tanabahuu baraaruga waxlamuu ogaada wa qowlu zuur been ku hadlideedana kabiirooyinkii bay ka mid tahay wa shahaadatu zuur been furideed qowlu zuur been ku hadlin shahaadatu zuur been ku marag furid iyaguna kabiiradii ayay ka mid yihiin intuu fadhiistay oos labadan sheegay ayuu ku xalxaliyey alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur iska ogaada been ku hadlidda ama been ku marag furidda nabiga caleyhi salaatu wasalaam su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid a in la yidhi nabiga qof hadduu mu'min yahay inuu sinaystaa ma dhici karta wuxuu yihi shaydaan iyo shahwo baa jaxaabina inuu waxdaa ma dhici karta baahi baa qasbaysa labadaa waa dhici karaa inuu been sheega ma dhici karta laa waxu beenu sheegaye maxaa ku qasbayo markaasuu nabiga ayadii akriyey inamaa yaftari lkadib been waxaa sameeya aladiina laa yu'minuuna biaayaati illah dadkaan eebba aayaadkiisa rumaysnayn ayaa been sameeyo wey idan been shaqo muslimba ma aha markii la yihi been mu'min ma sheegaa laa inamaa yaftari lkadib aladiina laa yu'minuuna biaayaati illah ulaaika hum lkaadibuun tanna sidii oo kale w afkan haddii eebba tariiqaayay loo tariiqay afka camal saalixaa loo dariiqay dikrullaahi baa loo dariiqay eebbe lagu xuso qiraa'atu lqur'aan hawlahaasaa loogu talagalay afkaan looma jixin xumo iyo been xan iyo dhibaato looma samaynin alaa wa shahaadatu zuur famaa zaal saxaabigii nabiga ka wariyey abuubakra la yihaa baa yidhi famaa zaala nabiga kama zuulin yaquuluhaa inuu leeyahay ereygii alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur xataa qaal abuubakr intuu yidhi nabiga kulfada iyo dareenka uu muujiyey baa uu nabiga abuubakra uga naxaya qultu waxaan ihi layta usaka waxaan helaa muaamus nabigow haddaba qowlu zuurka fii suurati alxaj waxaa ku soo aroortay sanam la caabudo in been ku hadlidii lagu xariiriyey fajtanibu rijsa min alawsaan wajtanibuu qowla zuur sankay isku hayaan labadaba idan arag inaad sanam caabudid iyo inaad been ku hadlid ku hadashid wax isma dhaamaan fajtanibuu rijsa min alawsaan wajtanibuu qowla zuur ilaah markuu ammaanayo dadkiisa fiican wuxuu eebba ku tilmaamay waaladiina laa yashhaduuna azuur xumo meeluu yaal kuwaan baxaadirin waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman walcantara bagasha oon maslaxa adduun iyo mid aakhira midna looga hadlayn hadday arkaanna maba dayaan inay meeshaa dayaanna way iskala wen yihiin wa idaa maruu bilagwi cinda hadday maraan maruu waa maraan kiraaman iyagoo naftooda ka darajaynaya ka qeybgelid iyo daymoosho iyo ku hakasho iyo ag istaagid cinda marka suuratu kadaflax qadaflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun maxaa salaada ku xiga waaladiina hum cani ilagwi mucridun wa fii suurati alqasas waidaa samicuu lagwa acraduu canhu wa qaaluu lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtagi ljaahiliin dabaalle wax kuma darsano maxaad wax ugu darsan haddaad waxbartood og tahay hadduu wax kaa faa'iidaysto isagiina waxbuu faa'iidaystay oo jahligii buu ka badbaaday adigana ajir baad korarsatay oo qof baad khayr u sheegtay laakiin inaad maanta oo dhan iska garab nacnaclaysaan waidaa samicuu lagwa acraduu canhu wa qaaluu lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtaqi ljaahiliin shaacir xakiima wuxuu yihi waakfiruu cawraa alkariimi idikaarahu waxaridu can shatmi layiimi takarumaa dadka ii gafaayaa waa labo qof wanaagsan iyo qof xun qof wanaagsan hadduu ilduufo shaydaan minjaxaabiyo gafkaaga yimaad gafkaa u af waa kayd ad leedahay oo isagii kuula yaal hadhow buu iman doonaa isagoon weligaa ku iloobay oo intuu kugu safeen xidho marka garaadka u soo noqdo shaydaanka fuulana ka tego u madaxee minjaha kaa dhunkanayo wa akfiru xawraha alkariim qofka wanaagsan gafkiisa way iska dhaafaa idkhaalahu isagii baan kaydsanaya abaal baan ku yeelanaya wa axlilu can shatmi la-iin hadduu sadaanyeer naxnaxigu yidaa takaruman u jawaabidiisaba iskala weyni wey isagaa mustafiida waxaan qiimi lahayn markaad la muranto isaga waa dallaxay adiguse waxaa ummaddu ku oranaysaa oo hebel qof macnalaha la moodaaye hebel muxuu kala hadlay adigii waad baabaaday kolka martaba dhac wey isna waa dallaxay kii hebelaha hebel buu maanta la hadlay kolkayaan doqon kugu dallix xataa qulnaa laytaw sakat waqaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo nabiga yihi laa yejzi waladun mid la dhalay ma abaalmarin karo waalidan kii dhalay ilaa an yajidahu inuu kii la dhalay helo maahaan mamluukan isagoo la hanto oo fa yashtariyahu uu gato fa yuctiqahu u xoreeyo inaad aragto waalidka oo addoonoo la milkiyey oo intaad baaci ka soo gado aada xunaysid taana weliba xaqii waalidka waa kasii wen yahay waqaala cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canhu saxaabigii jaliilka aw wuxuu yihi cabdullaahi sa'altu nabiya subanaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalama ayulcamali ama la sameeya keebaa axabu loo jacayl badan yahay ila allaahi eebba weyne xaggii tacaala eebba korahay markaasaa qaala nabiga yidhi birulwaalidayn labada wax dhashay oo loo samafalow qultu ka gadaal waxaan idhi tuma ayun maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi aljihaadu dagaalamid fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda lagu dagaalamo cibaaradaas oo kale ama su-aashaan ayulcamali axabu ilallah in badan baa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu nabiga bixiyey ajwiba mukhtalifa hadda birulwaalideyn baan meeshaan ku aragna riwaayo kale camal maxaa ugu wanaagsan iimaanun billah riwaayo kale camal maxaa ugu wanaagsan kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'irin marka ajuubada mukhtalifka ah ee hal su-aal uu nabiga ku jawaabayo wax tacaaruda ama iska hor imaada meeshaa ma yahay limaada nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka jiradiisa iyo daawadiisuu yaqiinay qof walba wuxuu u jawaabayey wuxuu u baahan yahay haddaba qof labadiisii waalid oo laba waayeela la joogaan camaluu sameeya maxaa u qiimi badan labada waa inuu baari u noqdo ninkii nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam ee kaidan weydiiyey inuu jihaadka raaco wuxuu nabiga ku yihi calayhi salaatu wasalaam axayun waalidaak labadii kulashi waxma ka nool yihiin saxaabigiibaa nacam yaa allah labadiiba waa nool yihiin fa fiihimaa fajaahid buu ku yihi jihaad kale ood ujeedaa ma jire labadoodii ku noqo iyaga u adeegidooda waa ku jihaada idan qofka loo jawaabay baari falidda labadii waalid buu la noolaa midkaan la yihi kelimatu xaqin cinda suldaanin jaahilina nin daalima ah, oo tala talinaya ayuu la noolaa kolka in daalimkii lagu yihaa itaqillah eebba ka bad axmaasha waaweyn bay ku jirta haddii iimaankaagu dhaawacan yahayna iimaanun bilaahi lagama horeyn karo idan falaa taxaaruda jawaabtatan loo jawaabay waxay u qarantaa qofkii su-aasha lahaa kolkaa wixii u habboon ayaa loo jawaabay ayulcamali axabu ila llaahi tacaala qaala biru lwaalideyn qultu waxaan idhi uma ayun maxaa xiga qaala nabiga wuxuu yihi aljihaadu fii sabiili illah eebba weyne diintiisa koryeelideeda oo lagu dagaalamo wajaca rajulun nin baa yimid ilayhi nabiga u yimid calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha haatee yastahdinuuhu isagoo ka idan dalbaya fi ljihaad jihaad gudihii uga idan dalbaya faqaala wuxuu ku yidhi axayun waalidaak labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala saxaabigii baa yidhi nacam haa qaala nabigii baa yidhi fa fiihimaa labada waalid fajaahid iyaga ku daga iyaga ku dadaalo adeegooda baa ku jihaada fajaca rajulun nin kalaa yimid min alansaar reer madiina ka mida faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah alla rasuulkiisiiyow hal baqiya ma haray calaya korkayga shay-un wax igu haray ma jira min biri abawaya labaday dhashay samafalidoodii wax ma igu hareen bacda mawtihima geeridooda ka gadaal mar hadday geeriyoodeen geeridaa ka gadaal wax igu haro samafala o xaqii labada waalida oo geeri kadib aan sameeyaa ma jira aduruhuma aanu baariman fala labadooda bihi shayga qaala nacam wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nacamhaa khisaalun arbac afar waxyaaloodba hadduu waalidka dhinta kadib lagaa raba ka waxaa wey asalaatu ducay calayhima loo duceeyo oo mar alla markaad alla baryanaysid haddaad salaad tukatid ama habeen soo kacdid amaad xajisid amaad cumraysatid maal khayla haddaad joogtid ducada labadooda inaad ku darto wey rabbi ikfirli waliwaalidaya walilmu'miniin yowma yaquumu xisaab qolka salaadu duca wey loo duceeyo wey laba walistikfaar dembi dhaaf dalbid lahumaa labadooda oo aad tiraahi ilaahow aniga iyo labadii dhashay u wada dambi dhaaf saddex wainfaadu ahdihimaa dardaarankay dardaarmeen ee shareecada waafaqsanaa oo la fuliyo wey hadday labadii waalidba masaakiin la khalday yihiin ay ku yidhaahdaan qabrigayga soo dhis ama fidow ii soo akri ama wardi saalixiin iyagaa khaldanaa adna yayan ku khaldin waddadan xalaasha amar iska dhaaf qabrigooda dhismadiisa iyo wardi saalixiinkooda iyo fidowgooda qusax balaadkaas iyo waxsan wax ka jirin dan uga bax qaado taxaaliintii rasuulka gacantaad ku haysaa maanta qowlkii rasuulkaa ku hor yaalla labada waayo hadday dhintaan maxaan sameeya afartan nabiga ka sugnaatay samee waxaan meella ka sugnaanin oo ibtidaaca oo lagu cadaab mudanayo oo jinni ku xaqsaya hadday iyagiiba lumeen ha ka tafaluli asalaatu calayhima walistikfaaru lahuma wainfaadu cahdihima waikraamu sadiiqihima labada waali intay noolaayeen asxaab lahaayeen asxaabtoodii karaameen waxaad ku karaamaynaysa inay labadii waalid karaamayn jireen waikraamu sadiiqihima wasilatu raxim qaraabo xariirinteed allatii qaraabahan laa raxima laka kugu sugnaani ilaa min qibalihima iyay xaggooda hadday hooyadaa dhimatay oy hooyadeed nooshahayna ama aabbaheed nool yahayna aabbaha baa dhintay aabbihiibaa nool hooyadiibaa nool kolka qaraabadii labada waalid ayagana waa la xiriirinaya kolka laba waalid oo dhimatay sida loogu samafalo waa aragteen kolka famaadaa bacda alxaqi ila dolaal haddii fidow iyo wardi saalixiin iyo ay waxaa meesha ku jiraan soo nabiga jawaabtan kuma dareen ilan waxaa la weydiiyey laba waalidoo dhimatay maxaa loo sameeyaa nabiga wardi saalixiin muu yiraa ama fidow muu yiraa ama xabaa la dhisa muu yiraa ama xusii ari la qala muu yiraa isagaa diinta ka mas-uula oo loo diray mana banaana intay su-aal timaad su-aal intay timaado inaan jawaabteedii la dhiibin wax banaan maaha su-aashaana waa su-aal weyn yaa rasuul allah labadii dhashay hadday dhinteen ka gadaal xaqan u sameeyo ma igu haray nacam afar baa kugu hartay asalaatu calayhima walistikfaaru lahuma wainfaadu cahdihima waikraamu sadiiqihima wasilatu raxim alatii laa raxima laka ilaa min qibaliha intaan allahuma hal balagtu waydiin sheegay waydiin soo gaarsiiyey laga bilaabo maantana intii intiinaan maqashay ilaah baa idinkula xisaabtamaayo allaahuma hal ballaqtu ilaahu markhaatiiga noqo inaan u sheegay soomaali waxaa wey wa jaa rajulu min alansaar nin ansaaraa yimid faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah ilaah rasuulkiisiiyo hal baqiya ma haray calaya korkayga shay-un wax ma igu hareen min biri abawaya hadday labada waalid noolaayeen warkooda ha la ateeco oo ha loo baarifalo oo wanaagha loo sameeyo oo ha la xanaaneeyo oo xumaha laga ilaaliyo oo wanaag ha la gaarsiiyo kolkay noolaayeen waxay u baahnaayeen waa garanay waa dhinteen kolka hadday dhinteen maxaa igu haray hal baqiya ma haray calaya korkayga shayun wax ma haneen min biri abaweya labadii dhashay samafalidooda bacda mawtihima geeridooda ka gadaal abaruhuma anu baarinima falo ii shayga maygu haray qaala nabiga wuxuu yihi nacam haa khisaalun waxyaalaa haray arbacuna fara kowa salaatu ducay calayhima korkooda loo duceeyo laba wal istikfaar dembi dhaaf dalbid lahuma ilaah looga dembi dhaaf dalbo saddex wainfaadu axadihima dardaarankoodii la fuliyo afar wa ikraamu sidiiqihima saaxibkoodii oo la darajeeyo wasilatu raxim qaraabo xariirinteed allatii qaraabada laa raxima laka adan qaraabo lahayn ilaa min qibalihaa qaraabadaa jahdeeda maahaane ahaane fa huwa xaqaas ama fa huwa arrinka yaa aladii kia baqiya calayka korkaaga ku haray min birihima samafalidooda bacda mawtihima geeridooda gadaasheeda abu daawuud baa xadiidka wariyey wa qaala wuxuu kaloo nabiga yidhi caleyhi korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo allaha yeele ina min abari lbiri baari yeelid tan ugu sii baarinimo badan waxaa ka mida an yasila arajulu kin inuu xariiriyo ahla wuddi abiih ninka aabihiis dadku jeclaa inuu xariiriyo waxay ka mid tahay baarinimo abba loo baarinimo falo tan ugu weyni badan bacda an yuwalli haddii aabba tegey imaam muslim baa wariyey walmuslimu qofka muslima id yactarif markuu qirayo bi haada alxaqi xaqa aynu sharaxnay liwaalidayhi labadii dhashay geeriya nololba wa yu uuna xaqii gudanayo kaamilan isagoo xaqii waalidka uu dhammaystiran yahay muxuuna u gudanayaa daacatan hoggaansamid uu lilaahi tacaala eebbaweyne u hoggaansamayo iyo wa tanfiidan fulid liwasiyatihi dardaarankii aabbo u fulinayo fa innahu muslimka yaltazim wuxuu laasimsanaya kadaalika sidaasoo kale iisaa waalidayhi labada dhashay dhankooda wuxuu laasimsanayaa bilaadaabi usluubka alaatiyati imanaysa kow waxaa weeye taacatuhumaa labada waalid warkoodii oo la yeelo fii kulli maa shay idaylkii gudihii baa lagu adeecaya an ya'muraani labada waalid faraan bihi shayga aw yanhayaani ay reebaan canhu xaggiisa oo mimaa kii kamida usan laysa ahayn fiihi gudihiisa maxsiyatun caasin lilaahi tacaala eebba weyne la wa mukhaalafa gaar marid ayaan ku sugnay fii shariicatihi eebba weyne shareecadiisa la khilaafo hadday waxa ku taliyaan laga maqli maayo id laa taacata waryeelidii ma jirto limakhluuqin axad lawume warkii la yeelaa ama waalid ha noqdo ama nin iyo naag isqaba ama sayid laba isle fii macsiyati alkhaaliq eebbaha wax umay caasintiisa gudaheeda laysku adeeci maayo waliqowlihi tacaala eebba hadalkiibaa u daliila wain hadday labadii waalid ku dhibaan calaa an tushrika inaad u shariig yeeshid i anigii eebbaha maa wax aad iigu shariig yeeshid laysa laka uusan kuu sugnaanin bihi shayga cilmun aqoon falaa tudixuma warkooda ha yeelin wasaaxibhuma laakiin la dhaqan fi dunyaa adduunyada gudaheeda macruufan wanaa kula dhaqan wa qowlu rasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam aw daliila inaan waxaan banaanayn labada waalid laga yeelay uu nabiga yihi inama ataaca uwaryeelid waxay ahaatay fi lmacruuf wanaag gudihii wa qowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa taacata waryeelidii ma jirto limakhluuqin axad la uumay fii macsiyati alkhaaliq eebbihii wax uumay caasintiisa lagu adeecaad ma jirto laba waxaa wey tawqiiruhumaa tixgelintooda wa tacdiimu shanihima amarkooda weynayntiisa wa khafduljanax dhinaca dabcintiisa lahumaa loo dabciyo wa takriimuhumaa darajayntooda bilqowli hadalka lagu darajeeyo aaba macaane hooya udgoon la yidhaahawe wa bilficli ficilkana sidoo kale oo falaa yanharhumaa guulguuli maayo hadal adag iyo indha kulkulun cod kor loo qaado maya walaa yarfac kor yeeli maayo sawtahu codkiisa fawqa sawtihimaa labada waalid codkooda ka kor walaa yamshi socon maayo waladka amaamahuma labada waalid hortooda walaa yuahir walaa yu'sir jeclaan maayo calayhimaa labada waalid sawjatan naaguu qabo walaa waladan ilma u dhalay walaa yadcuhumaa labada waalid ugu yeeri maayo bismihimaa magacooda bal wuxuu ugu yeerayaa yaa abi wa ummi walaa yusaafir dibad ma aado ilaa biidnihimaa iyagoo u fasaxa ma ahane waridaahumaa oo raalli ka noqda saddex waxaa wey biruhumaa samafalidooda bikulli maa shay kulligii loogu samafalo ay tasiru gaarto ilayhi shayga yadaahu addoonka ama ilmaha la dhalay labadiisa gacmood waxay gaarto watatasicu ay u waasax noqoto lahu isaga taaqatu awoodiisa min anwaaci ilbiri samafal noocyaalkii iyo walixsaan wanaagfal ka idmaamihima ka idcaamihima iyaga quudintood wa kiswatihima aradbixintood wa cilaaji mariidihima xanuunkoodoo la daweeyo wa dafci iladaa dhibkood laga reebo canhumaa xaggooda wa taqdiimi nafsi naftii oo la hormariyo fidaa-an adoo ku furanaya naftaada lahumaa labada waalid afar silatu raxim qaraabo xariirinteed allatii qaraabo an laa raxima lahu addoonkuusan raxim lahayn ilaa min qibaliha hooyada jahadeeda iyo waduca qibalihimaa baa la rabay ducayn walistikfaari lahuma wainfaadu axadihimaa